la soo reeba waxaa laleeyahay fainahumaa qad dukiraa fii muxaraki aani labadaas muxaraku aaniya lagu soo sheegay tambiiha labaad baxraqana waa ka heli kartaan meeshaan tambiihan damboon soo wadee waxay tahay waxaa la yidhi hamsada oo majluubadaahoo la soo jiidanaa marka amarku uu ka yimaado mudaaric musakanu aani hamsada la soo jiidana xarakadeeda markii laga hadlaayo waxaa la yidhi qablalaakhirkaa la fiirina qablalaakirka hadday kasra saaran tahay waa la kasrinaa le hamsada limunaasabati qabla alaakhir waa isku munaasaba le waa la fahmi karaa erib hadday saaran tahay damana oo damma asliyaahu qabla alaakirka saaran tahay sida dakala yadkhulu lam tadkhul udkhul damaa la saaraha layidhi hamsada waxaa la yidhi markay fatxa saaran tahay maxaa fatxa loo saari waaye haddii qablalaakirka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 bilaaban isagaba oo fadxisan ee inay ku darsantaba waa laga cabsan hamsatu mutakalim lagama cabsadaa la yidhi afcala hamsatu mutakalimka lagu bilaabana waa damisanta waa goynta akrama maxaa la yidhaha mudaariceeda ukrimu amarkeedana akrim mase iskugu darsamay ma isku darsami karaanal laakiin tan waa adhabu adhab marka waqfi adhab adhab marka afcala kuma darsami kartaa la labadooda hamse iskuma darsami karaan laakiin labadaana way isku darsamayaan sidaasaa kasrada loo aaday waa ka wa amaa amara wa akhada wa akala fanabbaha wuxuu ku baraarujiyey calaa xaali amilati اlamri amarka amiladiisa xaalkiisa minhaa alfaadaas xaalu ku ahday biqowlihii ku baraarujiyey uuyii aafiiri ama amara waaada waakala fanabaha wuu baraarujiyey ina maalig calaa xaali amilati اlamri amarka miaaladiisa xaalkooda minhaa saddexdan xaalu ka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 maaha kitaabkuna waa uga hadlaa labadiiuu ka hadlaa Ah. mushtaq iyo mushtaqu minhu shiiqu wuxuu soo hormariyey mushtaqii mushtaq iyo mushtaqu minhu mushtaqu minhugu waa masaadirta masderka weeye ah, masder weeye isimka uu ka hadla kitaabkan muxuu qaybsamaa mushtaq iyo mushtaqu minhu isimka kitaabkan uu ka hadla wuxuu u qaybsamaa labo horta saas waa inaan idhaah mushtaq iyo mushtaqu minhu msta waa maxay waa ism aacil ism mafcuul ism aacil marka lagu yidha sifa mushabaha kuula jirta ism aacil markaan idha maxaa la jira sifa mushabaha waa la jirta ogow ism aacilkay kaaga midta dalaalada macnaha kaliya ku kala duway marka mushtaq waa ism faacil iyo ism mafcuul mushtaqu minhuna waa masder shiiku wuxuu soo hormariyey mushtaqii dheh o waxaa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 yihiin wa mudaaricunta ayabay ku cadfanta wa amrun ayabay ku cadfantay soo ma maadin marka waxaan badelu min alaa wabadelu bacdi min kuli wabadelu marfuucin marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala alyaa-i maxduufati liltiqaa'i saakinin manac min duhuurihaa ahiqalu ciraabta waa qadateen soo saas maaha waa yahay haye lafifiyadiina waa inaan aadnaa kulli waa in wax walba la arkaa ila meel halkaa loo dibdhiga maktaabaa soo socda haye waa waa ah, nawa waa la mide eh. ah, naawintu iyado waa la mida eh. waa waaqiyun haye waxa wey xarakada ka xadaf ma qaadi karee waaqin weeye alaad waaqin naawin saas ugu wad weliyo waalin ah. xaawi kulli taas hadda waa lahayaan u malayna khalaas ay waa ka gudbayna waa ka gudbayna marka haye kitaabkaan laqbaynayna khalaas sharaxana badrudiinkanu akhrayna meeshan iska fudayd raggiiyo xoogaa ul fahma sharaxa badrudiinku saddex sadar waay saddex sadar maa laga tega ismu faacilin ismu faacil jucila waa la yeelay huwa ismu faacilkii ka wasni faacilin faacilin wasnigeedoo kalaa laga dhigay min aulaaثiyi xaalu ka ahday ulaai xaggiis alladii ulaaثiga maa wasnuhu wasnigiisu facula uusan iyo wafacila allaasim ku dar maxaa yeelay xaggu ku sheeg wuxuu ku yidhi inaan waxa weeyaan badhudiinka wuxuu ku yidhi binaau smi lfaacil isim faacil la dhisidiis min facala laga dhiso muطlaqan xaala aan la kala qaadayn tacaluji min facala laga dhiso dheh min facala laga dhiso muطlaqan xaala la kala qaadayn waa min facila laga dhiso facilihii almutacadi mafcuul u gudbaaye laasimkiiu ka saara meesha ha kala qaadin muطlaqan macneed waxay tahay sawaaءun kaana facala mutacadiyan ow laaziman sawaaءun kaana mutacadiyan ow laaziman ha kala qaadin binaa smi اfaacil sfaacil la dhisidiis min facala laga dhiso muطlaqan xaalan facala la kala qaadayn wa min facila laga dhiso facilihii almutacadi mafcuulu gudbayey kaa'inun calaa faacilin faacilu ahaaday ogow naxwu darabahu waa garaacay fahuwa daaribun waa mid garaaca waqatalahu waa dilay fa huwa qaatilun waa mid dilaa labadaas waa laba miiaal oo facala mucaddaa haye facala laasimana waa kan wajalasa waa fariistay fa huwa jaalisun waa mid fariisana waqacada waa fariistay fa huwa qaacidun waa mid fariisana labadaas miaalna waa laba miiaal oo facala laasim ism faacilkoodii oo faacil ku yimi haye hu shaygiiyuu laqay fa huwa laaqimun waa mid laqaya wa qadimahu waa jajabiyey shaygii wuu jebiyey fa huwa qaadimun waa mid jebina wa sharibahu biyuhiyuu cabay fa huwa shaaribun waa mid caba meeqa wasniyu ulaaiga leey isim faacilka oo ka yimaada ulaaiga meequ marka gaara labaatan iyo shan soo maahan hadda hal meeqaha halkan ku qaadan hal wasinoo faacilahan qaadan dermada ku xigta wa minhu siiqa kasahlinna labiyo tobana noogu imaanay meeqay noqee saddex toban ma tahay tan ku xigto wasiiqa min laasimina koob iyo tobanaa noogu imaanay macalbadrudiinka miduu sheega marka lagu daro afar iyo labaatan faacilaa mar kale soo laabanay oon soo marnaya han iyo labaatan noogu noqee oo macno kale leh oo mideedan ka duwan han iyo labaatanku saasuu ku imaanay shaad iyo qiyaas kii hadda hal wasinan qaadanoo faacil ah dermada ku xigtoo ah wa minhu siiqa ka sahlina meeqaa ku imaane labiyo toban midda dambo waxa weeyaan wasiiqa min laasimin muwaasinin facilaana meeqaa ku imaane koob iyo toban oo uu mid sheegi doono madudiinka khalaas waxaa lagu gebangabaynaa isim faacil dhammaantiisoo qayru ulaasiya markuu ka dhammaan rabo wa faacilu saalix lilkulli kaasaa lagu gebangabayn doona an iyo labaatan saasaan ku qaadan doona insha allahu shaad iyo qiyaas bilow waa bilow lama badiyo baabka bilowgaanula jeeda halkaasa iska joogo alla subxana wa tacala alam sala allah ala nabina